allahuma salli wslim wbaarik wancim cla sayidina waxabiibina waqurati acyinina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu waxaan soo dhigannay kitaabkii dhaxalka ahaa tasiil almasaa'il masalada in la asal dhigo oo asal loo sameeyo waxaan soo sheegnay usuul lmasaa'il inay yihiin kam abo aarabo eh, saddex afar lix sideed labiyo toban labaatan iyo afar waxaan soo sheegnay eh, faradku inuu labo qaybsamo ay isu raaceen laba qaybood nis rubuciyo umun ulu uluaaniyo sud soo nisku haddii kuwa hore ay wada socdaan waxaan idhi maxaa laga qaadanayaa kan ugu weyn xagga tirada xagga nambar ahaan haddii haddii alla kuu roon yahay nisku uu soo raaco qaybtii labaad maxaa lagu dhisayaa masalada sax hadduu rubuc soo raaco maxaa lagu dhisayaa macana labaatan iyo afar ayaa lagu dhisayaa tusaalayaal fara badanna waan ka soo qaadanay soodaas ma ahayn eh, maanta waxaan dhiganaynaa insha alla sida ciwaanka noogu qoran alcawlu fi lfaraa'id faraa'idka cawlka ku jira ama cawlka gala ama mas'aladu inay cawsho maxaa loola jeedaa tacriifuhu waxa weeyaan ziyaadatun fii sihaami اlmas'alati ziyaadatun ziyaado ku timaada fii sihaami almas'alati can aslihaa mas'alada sihaamteedii oo ka bata aslulmas'alihii bay ka badanayaan koow wa nuqsaanun iyo nuqsaan ku timaada fil ansibaa'i nasiibkii dadku ay qaadan lahaayeen wax kale ma cawl haddaa maqashid waa laba arrimood aslulmas'alihii meesha yaalay tiradii qaybsamaysa ayaa ka badanaysa kow xoolihii dadkani qaadanayeenna hoos ayay u dhacaysaa macnuhu waxa weeye meeshii ayaa sheikheeni kitaabka noo akhrin jiray wuxuu tusaale uga dhigi jiray xabad rootiya baa tusaalaha kugu siinayaa cawlkeeda xabad rootiya waxaa lagu yiri u qaybi saddex qof maxaa sameyna intee ka dhigaysaa saddex gabal baa ka dhigaysaa soo markii saddexdii loo qeybiyey ayaa waxaa yimaadeen mid afaraad maxaa samaynaysaa xoolo cusubna laguma siin maxaa mid kasta qaybtu qaata hee ayaad hee wax ka soo jaraysa soo maahan wixii lasoo jarjaray oo laysu geeya ayaa qofkaasna la siinaya xaggaa laba masalaa ku yaal meesha xoolo cusub lama keenin labo qof kasta xooluhu markii hore qaadanayay oo bar dhammaystiran ahaa waxbaa ka naanqusaya wax kaloo ku dhacay soomaahan cawl ayaa la yidhaahdaa waa hoosudhaca ku dhacay dadka xoolahay qaadanayeen iyo sihaamtii oo ka badanaysa asulmasalihii tusaale yaraan ku siinaya meeshii waxa inoo jooga zawj iyo um iyo bint sooma rubuuc sudus iyo niis labii toon kudhis saddex sii laba sii lix sii isku darintaa isku darintay wey koobi toon miya camkeen muxuu qaadanaya camku xabadii harta labiyo tobanku iyo tiradan hoos ku taal hoosma laha yaah macnaheed waxaa weeye kuwan waxaa loo yaqaanaa sihaam maxaa la yidhaahdaa sihaam kanna waan soo sheegna maxaa magaciisi aslul mas'ale cawlku marka waxaa weeye sihaamtii meesha taalay oo ka fara badanaysa aslul mas'alihii ka badanaysaa kow soomaa ayada oo banaanshaha ay ka badatay meelna uusan ka imaane dadkii xoolihii ay qaadanayeen hee la soo jarjaray oo la nuqsaamiyey cawr markuu sidaa yahay waxaa la yidhaahdaa al-usuul alcaa'ila wa mablaqu cawliha toddoba asal baan soo sheegnay markii toddobada asal loo yimaado xagga cawlka waa kala qaybsamayn waxay u kala qayb qaybsamayn alusuulu sabca allatii sabaqa dikruhaa tanqasimu ilaa qismayn usuushii toddobada ahaydoo labo saddex afar lix sideed toban lix sideed labiyo toban labaatan afar soo maahayn markii cawl la yidhaahdo labaa loo qaybinayaa qaybta qismun laa yacuulu qaطcan qayb marnaba wax cawl la yidhaahdo hee aan gelin marnaba cawl ma galo iyo qismun yacuulu qayb cawsha yacni xoolihii ay qaybsanayeen wax ka badan loo baahday warkaa waa ku dhacay soomaa waxaan u gelinaa qaybta koowaad qismun laa yacuul qismun hee laa yacuul qaybta aan cawlin waa qaybtee waa saddex biisoo yeeli usuusha aan cawlin waa usuushee waa sideed qismun laa yacuulu soo waa sidee tan u hooseega bilow labo aye saddex miyaa mise afar saddex afar sideed afartaas mas'ale afartaa mid ka mida ah asu masaluhu u yahay wax ziyaado ah oo ku darsamaa maba jiraanba ma cawsho yacni warkaa waa ku dhacay soomaahan masale intaasa asal u tahay dadkaasi xoolahay qaateen waa isleeyihiin uma baahna in hee xoolo kale ama xoolo la jarjaro ama xoolo la cawlo uma baahna waa sideedaas afartaas marka iska qabo qaybta qismun yacuul iyo qayb cawsha yacni siyaadahee uu ku imaan karo xoolaheeda la jejabin karo waa kuwe waa intii soo hartay maxaan dhahaynaa lix iyo labiyo toban iyo labaatan iyo saddexdaas mas'alo waxaa ku dhici kara wax loo yaqaano cawl cawl maxaa weeye sihaamtii saddexdan ka soo baxaysa ayaa ka badan karta weeyaan tusaalahaan sfacnu qaadanayna waxaanu tusaale u gelaynaa mablaqu cawli asli sitta asalkii aas masalaha lixda ah markuu raba inuu cawlo yacni la jejebiyo jajabin weye maahan shaygan ziyaada ku dhici mayso maxaa yeele xoolo dheeraadahee lama keenin ee maxaa meesha imaanaysa waa la jajabinaya meeshii xoolaha lix loo qaybin lahaa baa waxaa laga dhigayaa toddoba oo kale baa waxaa laga dhigayaa sideed oo kale waxaa laga dhigayaa sagaal oo kale wax xooloo cusbi lama keenin ya tobankii kunoo shilin soomaaliga ahaa baa mar waxaa loo qaybanayaa shan qaybood dad badan baa yimaaday lix qof baa yimi lix qaybood tobankii ka dhig toddoba qof baa yimi toddoba qaybood ka dhig wax xoolaha dheeraada miyaad u aragtaa ee xoolihii meesha yaalay mar maxaa laga dhigayaa hadba dadku intay hee tiro la egyihiin soo saasoo kale ayaa cawl la yidhaahdaa xooluhu inay xoolo zaa'ida in aan la keenin intii meesha taagan la jajabiyo oo lala ekeysiiyo bulshada meesha joogta wax qaybsanaysa marka masalada lixda la yidhaahdo laba mid inay tahay dadkii loo qeybiyey ina caadow ekaato markaas wax cawlehee eh? miyaa loo baahan yahay waa aan soo qaadayna shaloo dhan lix ku jirta soo maahay tusaale jooga um um ukhtun shaqiiqa iyo bent hooye maxaad siinaysaa sudu soomaa wakhtadanna waa casabo gabar baa joogtay maxaad siinaysaa gabarana niska iskale soomaa xaye maxaa ku dhisaysaa lix hal sii saddex maxaa soo haray masaladan way dhammaystiran tahay cawl uma baahno maxaa yeele xoolaheedii cid qaday hee cidqadamiyaa jirta goormaa caw loo baahdaa markay cidqado reer farad markay qadaan baa caw loo baahanaya waa fahamteen soomaahan hadda cidqadahee ma jirto markaa waa ku dhacay soomaa ayib taasoo kale marka cawl uma baahna laakiinse lixdu goormo ayay cawl rabtaa goormo ayay u baahanta in la jajabiyo oo meeshii xoolaha lixda laga dhigi lahaa la badiyo oo jajabinteeda la badiyo waa kow waxaan mablaqu cawli asli sita asal mas'alaha sita la yidhaahdo markii la cawlayo waxa uu gaaraa mar waxaa laga dhigaa toddoba oo meeshii lixda laga jibin intee laga dhigayaa toddoba qaybood mar meeshii lixda laga dhigaya maxaa laga dhigayaa siddeed qaybood marna sagaal qaybood marna toban ninkaa tusaale leeda bal fiiri tusaalaheeda waa hawl basiita ah weeyaan meel hoog tusaalaha koowaad iisoo qabo zawjun aye zawjun ii ukhtun iyo jaddatun iyo bis soomaa zawj maxaa siinaysaa niis ukhto shayqaana niis maxaa siinaysaa niis yaa u diiday niiska cidna jaddada maxaa siinaysaa sudus baarak allah fiik labadaa nis hal xaba ka socda is leeyihiine niskii yuu la socdaa qaybta labaad soo maahan maxaa ku dhisaysaa masalada yah lix ku lix kasii ka sii dee saddex tanna laba hee la kala tuuray saddexsaddex loo kala qaata yaa bannaan yimi jaddadii ayayu xaq bee leedahay sudus la yidhaahdo cid u diidi kartahee ma jirto meesha xoolihii yaalayna waa la kala tuurtay zawj iyaa kala tuurtay maxaan leenahay markaasoo kalaa wax u baahanna wax la yidhahdaa caawl wax la yidhaahdo waxaan leenahay ayeeyo soo sudus maaleh meelood maxaa sudus u ah horta hal soo maahan siiya marka halkeeda siiso soo tini lixday ahayd las waa intee todoba waxaan leenaha masalada meeshii lix qaybood looga dhigi lahaa maxaa laga dhigayaa toddoba qaybood toddobaa loo kala jebinayaa marka lixdii waaba laga guuray maxaan leenaha masalada marka caalat ilmas'alatu mas'aladu waxay gaadhay ilaa waa intaas masaladu waxay gaadhay warkabaa ku dhacay somaa maxaa gaarsiiyey meesha iyada qof casaba hadduu joogi lahaa ma keeni lahayn waa diri lahayn laakiin sudus baa yaal xoolo cusub lama keenin meeshii xoolihii lixda ahaa masaladii lixda ahayd meeshii xoolihii meeshii lix qaybood looga dhigi lahaaba maxaa laga dhigay toddoba qaybood tusaale ahaan lix kunoo doolar hadday ahaan lahayd oo ayadu aysan joogi lahayn muxuu kala tuuran lahaayeen saddex kun iyo soo maahan timaaday lixdii kun lix qaybood laga dhigay maxaa laga dhigayaa toddoba qaybood baa laga dhigaya lix kun toddoba qaybi intay noqoto kanna ka sii markaas qolyahan zawjkani nis dhammaystiran ma qaadan miyuu qaata ma qaadan uktaduna nis dhammaystiran ma qaadanayso maxaa yeelay xoolihii baa hee waa laga soo jaray tusaalaha labaad fiiri zawjatun tan aggaa igu xir aye ii awj miya mise waa islaantii mazawjba haye zawj hooyo ukhtayni soomaa bis miya awj maxaa hooyadana labadanna uluaan nis iyo sudus baa isu yimi uluaanka xagee gelayaan suduskaasaa isku leenahayeen soomaaan kaban ka soo qaado nis maxaa kudhisa masalada yah lix lix laba u qaybi saddex lix u qaybi lix hal lix saddex u qaybi labo laba labo ku dhufo afar isku dar intaa maxaan leenahay masaladu meeshii lix looga qaybin laha maxaa laga dhigayaa ideed markaas carabiga akhri maxaan leedahay calat ilmas'alatu ilaa amaani xoolihii meeshaa lix qaybood ooga dhigi lahayd maxaa ka dhigaysaa sideed qeybood markaasaad kala jaraysaa waxood kala siinaysa waa intaas waa fahamteen soomaalian haddii lix kun ahaayeen meeshaad lixda uga qaybin lahayd maxaa uga qaybinaysaa sideedaa uga qaybinaysaa kadibna mid kasta waa loogu dhufanaya waaya halkaasna maxay gaadha masaladu masaladii lixda ahayd mar mar waxaan gaarsiinay toddoba marna xaga gaarsiinay sideed ayaanu gaarsiinay tusaalaha kuxiga iisoo yeeri zawj haye soo ma jeedaan ukhtayni haye akhawayni iyo zawj maxaa siinaysaa kuwanna uluaan soo maa kanna ulu maxaa yeelay fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi ulu ulu bay wadaagahayaan nis baa wuxuu la socdaa qolyihii labaad maxaa kudhisaysaa aa ayib markaad lix ku dhisto lix laba u qaybi saddex lix saddex u qaybi laba ku dhufo afar lix saddex u qaybi labo intaa isku dar so sagaal maahan waxaan leenaha masaladan lix waa laga guura xagee la aadayaa tica ayaa la aadaya oo maxaan leenaha caalat ilmas'alatu ilaa tica mas'alada meeshii lix loo qaybin lahaa oo looga dhisi lahaa lix way ka yaraa way ka badatayoo waxay ka dhismaysaa hee sagaal ayay ka dhismaysaa warkaa ku dhacay soo xoolaha markaa la qaybin doono ma lix baa loo qaybinaya yaa xagee loo qaybinayaa lix waa laga guuray lixdama baahna lix waa qaybsami weyde hal arin baa noo dhiman oo ah marka gaarayso toban soomaa soo yeedhi aye zawj ukhtayni ayo umya haye ya ukhtayni lium sax maxaa siinaysaa niskiisa ukhtayn liabna ulaankooda ulutaankooda hooyadana suduskeeda kuwanna rag iyo dumar waa isku mid hadday lu'umba yihiin meydka haddayba xag hooye keliya walaal kale yihiin waa siman yihiin rag iyo dumar waa lidakri ma shaqaysa xaggooda waa fahamteen soomaa maxaa leeyahay marka rutinsa maxaa siinaysaa ulu baa la siinaya fain kaanuu min dalik fahum shurakaau fi ulu sawaaun kaanuu dukuuran aw inaasan warka waa ku dhacay soomaa masalada maxaa kudhisaysaa bobsi maxaa kudhisaysaa xayhay lixda nis ayaa hee la socda baaraka fiikum maxaan leenaha markaa lix maxaa labo u qaybi saddexu qaybi laba ku dhufo afar lixu qaybi hal saddexu qaybi labo isku dar intaa kam toban soo waxaan leenahay mas'aladu sagaal lix way ka tagtay xaggee bay gaadhay caalat ilmas'alatu ilaa cashara macnuhu muxuu yahay ujeedkii leeyahay waxa weeye masalada asl masalaha meesha keentay dadkii waa u qaybsan waayey oo mid ka sarraysa ayaa la keenay macnuhu waa intaa keliya meeshii lix masalada loogu qaybin lahaa ilaa markii lacag iyo timaado masalada waxay ku dhisan tahay baa xoolihii qaybinaysa moogta tusaale ninkan soddon kun buu ka tegey soddon kun soddon kun maaha yah waataa soddon kun ninkaa sodonkunu ku tegey masaladu haddaysan cawlin lix baa loo qaybin lahaa sodonkun sodonkun lix qayb waa intee waa shan kun miyaa shantaa kun baa mid kasta loogu dhufan lahaa shan saddex ku dhufo shan afar ugu dhufo laakiinse hadda maadaama masaladii lix ay ka dhismi weydo lix dadkii joogay ay ka bateen xoolahay qaadanayaan masalada waa la jejabiyey meeshii soddonka lixda looga qaybinla maxaa looga qaybinayaa tobanka tobanka asalkii caadigaa noqday asal ahaan tobanku dee eh, ma garanaysaa usuusha caadiga ma ku jire yaa laakiin hadda maxaa meesha keenay cawl bay ku gaadhay mas'aladii baa jajabin ku gaadhay wax kale maa markii la jajabiyey bay toban gaadhay halkaas maxaan ku dhaafnay masaladu markaas masaladu lix yahay oo ay cawsho inta meelood ay gaarayso weeyaan markaas waa fahamteen soomaa waxaan gelaynaa hadana masaladu marka ay galayso marka asalkeedu yahay labiyo toban intee asul mas'ale ayaanan cawlin ya intee mas'aleaan cawlin afartu maxay yihiin labo saddex afar sideed kuwaas cawl ma leh jajabiya wey dadkii baa batay waxay qaadanayeen jajabiya ma jirto mar haddii asu masalo afar yahay afar dhaafi mayso lix hadduu yahay oo dadkii xoolihii qaadanayeen ay farabataan mar waxay gaaraysaa marka intee jeer cawshaa afar jeer mar toddobaah mar sideedah mar sagaalah iyo mar tobanah baarak allahu fiikum waxaan gelina hadda cawlka asalka labyo tobanaad masalaha labyo tobankaa intee jeer asagu socdaa si fudud waxaan leenahay masaalaha labiyo tobanka ahi asagoo si kinsiya ku socda ayuu toddobiyo toban gaaray kinsi mataqaanaa kinsiga dhawan soo garamaysaan dhawanku waa labiyo toban afartan lixdan sideed toban labaatan afar sideed soddon kuwaas weeye weeye kooyo toban saddexiyo toban shaniyo soo maah waka hadda asalka ahina waa labiyo markuu cawlayo ama la rabo in la jajabiyo si kansiya ayuu u jajabayaa wuxuuna gaarayaa ilaa waa intaxaw markaa mar wuxuu gaaray maxaa kansi ugu xiga marna maxaa kusii xiga marna intaas waa suu gaaraabis asalkii laytanaad baa jajabid u baahday in la jajabiyo u baahdo cawl baa galay soo maa buu gaaray ma jirto wa la yidhaahdo buu ku cawla ma jirto masalada waa kaa khaldantaha saddexdaa midaan hadday aduu ka cawlo ama ay gaarsiisad hee masalo khaladaa ku jirtaa tusaalahan fiiri marka iisoo yeeli dhaqso hadde zaw zawjatun aye ommun ukhtayni aye zawja maxaa siinaysaa yaa rubuc baanu siinaynaa soo maa hooyana maxaa siinaysaa sudus haye ukhtaynkanna uluaan maxaa ku dhisaysaa rubuc baa ku jire labiyo toban baarak allahu fiikum labiyo toban baa lagu dhisaya labiyo toban afaru qaybi lixu qaybi saddexu qaybi labo ku dhufo isku darintaa saddex iyo toban soo maahan maxay gaadhaysaa waxaan leenahay meesha masaladaas looga dhisay maxaa laga dhisayaa caalat ilmas'alatu ilaa marka waa ku dhacay soomaa hawraarsan taas xagga inoogu xir tan labaad soo yeeri zawj haye zawj bintayn yaa dhalay bintaynka aye om ayo zawj maxaa siinaysaa rubuuc markasta wax labiyo tobankeena la rabaa dee markasta waa inu rubuc jooga aslan ma fahmaysaa aslan waa inuu hee rubuuc joogaa si labiyo toban loo helo aye binteen maxaa siinaysaa yah uluaan aye hooyadana ayesiida maxaa ku dhisaysaa yah labiyo toban labiyo toban afar u qaybi saddex u qaybi laba ku dhufo lix qaybi isku dar laba ku dar Ah, mte waa toban soomaahan tanna la midtaa ah tii hore caalat ilmas'alatu ilaa aa baarak allah fiikum haye ayadoo gaartay haye jooga zawjatun yah ukhtayni shaqiiqatayn miya iyo um zawj xasiine ka daadee rubucsi zawj caruur ma joogto waa dumar ninkii ma waa islaantii haye kuwanna uluaan hooyadana sudus maxaa ku dhisaysaa labiyo toban ku dhis haye saddex sii saddex maa maxaa siinaysaa yaa sideed haye ilaa shan iyo toban gaarsiinaa rabnaa sugo qudar ukhtayni uun qudar soo socota taasi ma soo socoto asli ukhtayni soo socota intaas kalaa ukhtayn loo maxaa siinaysaa ya maxaa siinaysa ukhtayn loo ukhtaynlo maxaa siinaysaa caruur maad joogta casr raga maad jooga ayuunasoo laba ma gaarin maxaa siina marka ulu c waa gabdhihii waa caruurtii xagga hooyada walaalka kaga ahaa hee meydka ayagana labiyo ka sii yaa intee noqonaysaa talow sideed intee bay toddoba iyo toban shanta maka boodna mushkilo male maxaan leenaha tan oo kale caalat ilmas'alatu ilaa sabcata cashara soo maa iyawdaa soo bixi doontaa wad haye iisoo yeedhi waa soconaysaa waa fahmaysaan soo macaysha saaka si fiican buu u socdaa zawja ma nin baa mise dumarkii zawj miya haye yah aabbe haye haye baaraka allaahu fiik maxaa siinayna zawj maxaa siinaya rubuc haye aabbahana casabo siisii hooyadana sudus gabadhanna uluaan maa maxaan ku dhisaynaa labiyo toban aye saddex sii laba sii sideed hee maxaa siinaysaa sideed baa markay marayso waa meesha loo baahan yahay in si fiican loo fahmo hortasoxooluh ma dhammaystirna yaa abiyoaafar qaybi abiyo tobanlixu qaybi labiyo toban saddexu qaybi las eh, times two intee weye soo sideed maah saasaa cawl ku jiraa cawl ku jira muxuu yahay saddex i toban soomaan markii xajbu xirmaan la yidhaahdo waxaa jiray lix qof oo aan la tuurin lixdee ahaayee al abawaan ama alwaalidaani alwaladaani iyo azawjaan alab alwaalidaan maku jiraa mala tuuri karaa asaga marnaba xoolaahee looma diido hadduu casamanid wax ku waayey maxaan wax ku siinaynaa farad maxaa u marka suudus baa farad waa baaraka allah aomaa maxaa len caalat ilmas'alatu ilaa mas'aladu waxay gaadhay tafadal aye tana ee ukhtayn walaalo laba gaalaa jooga ti walaalo magac walaal baad u fiirsanaysaa wax doonana aadaan walaalo laba gaala hadday joogaan ama dumar ha ahaadaan ama rag ha ahaadaan ama li'aab ama shaqiiq ama li'um kay doonaan ha ahaadaan marba haddii hee ay walaalo laba gaaray joogaan hooyo sudus siiya warkaa waa ku dhacay soomaa baaraka allahu fiikum aye ma dhammaata ma dhantaa waxbaa dhiman iyowood saalaa dhiman haye alaai zawjaad haye iyo de waxbaa kala akhrinaysaane jadatayni baarak allah jadataani aye laba ayeeyo iyo amaan hiya akhawaat miya allaahu akbar ciidan buu ninkani ka tegey bismiyaa arbac akhawaat lium min almucjizaat lium soo maa haye intaas miyaa tan waa in loo xariijimiye wey hawsheedu ma yara haye siida samaynaysaa awjaadkaas caruur ma joogtay maxaa siinaysaa rubuucoodaas ka qaataan habisinlaysaan labada ay hooya ma joogto suduskooda ayaguna hee ha qaataan akhwaadle ama ha batan ama ha yaraadan soo maxay qaadanayaan mudnisba uluaan baaraka fiikum haye kuwanna ulu ulu baarak allah maxaa lagu dhisayaa yaah labiyo toban afaru qaybi lixu qaybi saddexu qaybi laba ku dhufo qaybi saddexu qaybi inte wey afar wey ila soco isku dar toddobiyo ton soomaan maxaan leenaha caalat ilmas'alatu ilaa sabcata cawlku macnihiisu waxaa weeye sidaa daraaddeed xoolihii intay haysteen waa in hee loo jajabiyaa soo garan maysid waa in hee loo jajabiyaa oo loo badiyaa warkabaa ku dhacay soomaa meeshii afar qof uga qaybin lahayd shan qof dhow wax kana lagu keenayn ta ayadaa u kala jaraysa war soo celi qayb war qaybaad ugu keen war isku barso cawl baa dhacay masaaladii halkaa markay baashu marayso xaggan bal fiiriye xagga haddaan ka dhigno sagaal gabdhood haddaan ka dhigno sagaal cashar soo socdaa idinsii dareensiinaya masalada waa ku saxanta sidaa miyaa matanax isu bedelayaan marba hadday bateen ama tiradeed doonaan ha sheegtaane intaasay qaadanayaan laakiinse halkaas siddeed bay qaateen soomaa maah ayaguna qof weeye inkisaar baa ku dhacay jab baan galay baan leenahay masalada markaas oo kale waa soo socdaa maxaan soo dhignay tasiilulmas'ala baan soo dhigannay masaladiina asal u samaynay maanta maxaan dhiganaynaa cawlkii masalada haddii xooluhu yaraadaan xaggaa la qaybsanayo sidii loo xalin lahaa markii xoolihii la qaybsaday baa maxaa soo baxaya dadkii qofqof markii loo tiriyo qoloqolo markii loo tiriyo baa xoolo laisku eegayaa saddex qof oo dumara saddex ma qaadan karaan ha min hal buu qaadan karaan laba ayeeyo laba waa qaadan karaan hal yaala soo maah afar gabdhoodoo afar bay qaadan karaan min hal laakiin sagaal gabdhood sideed ma qaadan karaan waxaan leenahay masaladu way jabtay oo oh, yee ka jabtay eeg masaladu way cawshay way kala duwanta way cawsho aan soo dhigan way jabtay oo oh, yee ka jabtay hal qole ka jabtay inta kale waa u saxanta taxiixulmas'ala waa geli doonnaa iyada insha allahu tacala wax biri loo gaaro warkaa waa fahamteen soo maa hadda laakiinse waa noo saxnayd oo maxay inoo tahay sideed weeye baaraka allahu fiikum tusaalaha ugu dambeeya misoo dhammaat ma dhammaat haye labaatan iyo afar baan ku darayna aan ku khatinno labaatan iyo afar su'aal miyaa jirta yaa baan ku khatimaynaa idanka alle haye labaatan iyo afar markuu cawlayo xaggee buu gaarayaa waxaa la dhahay umunkiisuu cawlaa umunkiisa abaataniyo afar maxaa umun u meeloodoo meel maxaa ah? bal sheega de labaatan iyo afar sideed meeloodoo meel maxaa ah? saddex buu cawlaa macnuha sidaa aslu masalaha hee aslu mas'alaha labaatan iyo afar ahi markuu cawlayo oo la jejebinayo umunkiisaa la cawliyaa umunkiisuu cawlaa macnuhu muxuu yahay saddex buu cawla yani markuu yahay saddex ku dar labaatan iyo waxaan leenaha markaa tusaale soo qabo zawjatun aye zawjatun abun aye ummun bin ayo bintay ibni miya bintay ibni somaa aye maxaa siinaysaa bofsi yaan kaa wax la qorin bofsi aaba maxaa siinaysaa aaba maxaa siinaysaa casabo u daaya aabe haye hoy maxaa siinaysaa kuwanna maxaa masalada ku dhisaysaa waxbaa khaldan waxbaa khaldan khalad baa jira zawja miyaa baaraka allaahu fiikum xagga maxaa saarsaa saxa weeye hadda dhan tahay ma ma dhan tahay baaraka allaahu fiikum saaad iska dhaba maxaa kudhisaysaa masalada marba hadduu fumin joogo oo la joogo sudus iyo maxaa kudhisaysaa labaatan iyo labaatan afar sida u qaybi labaatan afar sida u qaybi kor u qaybi haddana saddex wey labaatan afar lix u qaybi afar labaatan iyo afar lix u qaybi labaatan afar saddex u qaybi sideed laba ku dhufo lix isku dar intaa horta kam labaatan iyo saddex soo maa laba saddex ma yahay barmaaha eeg lix iyo toban ku dar labaatan balaas saddex labaatan iyo maxaa soo haray hal maxaa soo haray hal aabe halka meesha yaal xoolaha markii lixmeeladoo meel laga dhigo maka yaryamasoo ka badan yaha wuu ka yaryaha soo maaha war maka yarya labaatan afar lixmeelood meel maxaa u ahaa yah afar soo maa <laughs> wuxuu leeyahay ilma adeerayaalow wax lixmeeloodoo meel xoolahan ama xoolo badanaan qaato aan ku qaato haddaan xoolihii faraha badnaa waayo casabo ku waayey faradkayga waxba ku waayamayaan anugu sudus baan rabaa hal haygala soo ordinine maxaan rabaa anugu sudus baan rabaa sudus sii sudus aan u qorno marka u qor sudus maxaa labaatan afar lix sudus u ah hal ma qaadanaya buyi ma kara hal isku dar intaa intay gaaraysaa waxaan leenaha caalat اlmas'alaة ilaa abcat وaciشhruun baarak اllah fiik taasina wataa halkaa waxaa noogu dhammaaday cawlkii cawlee mas'aladii baa cawshay saddex arrimood baan ka dhigannay keliya maxaan ka dhigannay saddex arrimood iska eeg meeshan waxaan ka dhigannay saddex arrimood kow cawl maxaa la yidhaahdaa labo usuushee cawsha saddex usuushee ayaan hee cawlin waa afar mas'ale iyo asalada cawlaa mid kasta inteebuu cawl waxaan ku sheegnay waa qaybintii oo yaraanaysa oo markaas xoolihii u baahanaysa in la sii jajabiyo aamaca adexna waaye aaaaaarta asal meeshooda ku joogaan wax jajabiyadoo lagu samayn karaa ma jirto saddexda kaloo soo hartay way cawlaan li intee jeer buu cawlaa baan idhi mar wuxuu gaaraa toddoba marna sideed marna sagaal marna see u cawlaasow qaaba kinsiya wuxuuna gaarayaa na way cawshaa xagee bay gaadhaa ayaa la cawlaa waana hee abaaiyo hada bilahi towfiiq wsala allah cla sayidina muxamed wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin